alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wa sala allahuma wa slama wbaaraka calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wa saxbihi wa slama tasliima kasiira ila yowm اddiin qaala almualifu raximah اllah addarsu athaani walcishruun darsiga labiyo labaatanaad nihaayatu mulki lfurs nimankii reer faris boqortooyadoodii baaba-eedii iyo gebagabadeedii balaga alaxnafa bna qaysin saxaabigii lo odhan jiray axnaf binu qays baa waxaa soo gaadhay anna yasda anna yasdajrid ninkaa la yidhaahdo yasdajrid waa malikulfursi markaa xarakada halka magacaa kutubta qaarba siba uu qorayaa ninkaa magaciisa kaygani waxa uu qorayaa yasda jirda ama yasda jirda ayuu qorayaa saasuu wada qoraya soo ma saasuu idin qoraya qaarkoodna waxay dabdinayaan intaan ka arkay yasdajrid marka waa magac aan carabi ahayno oo looma ooyaan sidin la doonaa lagu dhawaaqa may fahamti isaga naxwe iyo waa la khalday iyo halkaa lama sii galo waayo de magac carbeedba maaha waa magaca jama wey waayo waa halka ay culimmadu ka yidhaahdaan markay ka warramayaan kitaabkan muqadimada ajruumiga sheekhaa markay mualifka ka warramayaan magaciisa qaarba sibay ugu dhawaaqaan sooma ha culimada qaarkood waxay u dabdiyaan maxay ibnu alajiruum qaar waxay u dabdiyaan ibnu alaajaruum qaar waxay u dabdiyaan ibnuljaruum qaar waxay u dabdiyaan ibnu alkaruum ama alakruum ama alakruumiya marka dee waa magaca noocyo badan wey waayo haddaba soo gaadhay alaxnaf binu qays anna eh, yazdajirda waa melik alfursiye boqorkii reer farisi yuhiiru qowmahu inuu qoomkiisii iyo intii u hadhay boqortooyada ama la socotay in waxa weeye uu kiciyey oo kacdoon uu samaynayo liisticaadati mulkihi si boqortooyadiisi uu u soo ceshado fa ashaara calaa cumara radia allahu canhu alaxnaf binu qays ayaa cumar binu khadaab kula teliyey biikhraajihi min farisa ninkaa isaga ah in boqortooyadii faris gebigeedaba laga saaro oo meelaha hadda uu joogo lafteeda laga eriyo wa mima qaalahu licumara hadalladii axnaf binu qays uu cumar binu khadaab ku yidhi waxaa ka mid ahaa innahum iyagu waa reer farise laa yazaaluuna ka zuuli maayaan yusaajiluunanaa inay nala dagaalamaan maadaama fii mulkihi maadaama malikuhum fiihim inta boqorkoodii uu dhex joogo weli dee aanu dhiman dhinacna aanu uga dhaqaaqin wa huwa aladii ya'muruhum waana ka amraya ee waxa weeye u sheegaya biqitaalinaa inay nala dagaalamaan oo ninkaasi maadaama uu weli boqorkoodii uu yahay nimankaa inay nala dagaalamaan oo weerar nagu soo qaadaan isagaa dee waxa weeye ka dambeeya falnasix aynu gallo fii bilaadihim deegaankooda iyo waddankooda xataa nusiilahu can farisa ilaa boqortooyada faris iyo dhulkii reer faris aynu ka zuulinayno ninkaa isaga ah oo wa nukhrijuhu aynu ka saarayno min mamlakatihi boqortooyadiisa oo wa naqtaca aynu goynayno rajaa'a ahli farisa rajada reer faris ay ka qabaan minhu boqorkani inuu soo noqdo oo dowladdiisii ay dib u yagleelanto fa qaala lahu cumaru cumar binu khadaab baa waxa uu ugu jawaabay alaxnaf binu qays markii taladaa uu soo jeediyey sadaqta run sheegtay uma dabeetana jahaza waxa uu diyaariyey cumaru cumar radia allaahu canhu aljuyuusha ciidamadii kala duwanaa lilinsiyaaxi fii bilaadi lfursi si ay u galaan oo u gaadhaan dhammaan deegaanadii iyo boqortooyadii reer faris waalqadaa'i iyo si ay uga takhallusaan calaa dasaa'isi malikihim boqorkoodu waxyaabaha shirqoollada ah ee muslimiinta dhibaatada ku ah ee uu wado wa kaana min alquwaadi ciidamadaa la diray raggii hogaaminayay waxaa ka mid ahaa alaxnafu bnu qaysin oo taladaa marka horeba isagu lahaa fa saara bijeyshihi ciidankiisiibuu la dhaqaaqay oo uu kaxaystay ilaa khuraasaana ilaa dhulkaa khuraasaan loo yaqaano oo ka mid ahaa dhulalkii boqortooyada furus ay ka talinaysay liqitaali meliki lfursi wuxuu ciidankaa u kaxaystay alaxnaf binu qays si uu ula dagaalamo boqorkii faarisiinta iyo intii u hadhay ee dowladdiisa uu haystay walamaa calima markii uu ogaaday melikulfursi waa boqorkii reer faris biqurbi jeyshi lmuslimiina ciidamadii muslimiintu inay ku soo dhowaadeen oo kaabigaba saaran yihiin araada waxa uu doonay an yahraba inuu la baxsado biamwaalihi xoolihiisii famanacahu waxaa u diiday arrinkaasi ahlu khuraasaana khuraasaan oo haddii halkii uu marka horeba u baxsaday dadkii degganaabaa ka diiday inuu iska baxsado xoolihiisii iyo dahabkii hantidiina uu qaato wa qaaluu lahu waxaanay ku yidhaahdeen saalixun waar nimankan aad ka ordayso la heshii fa innahum ahlu diinin waa dad diinla oo dee xadhig xidhay leeyihiin oo qabtee adigu heshiis la gal ha ka ordine falam yaqbal muu dhegaysanin nusxahum taladoodii wa haraba wuxuu u cararay ilaa farkhaanata meesha farkhaano loo yaqaano oo taxta ximaayati meliki turk boqortooyadii turkida ninkii markaa haystay ayuu magangelyo weydiistayoo kaasuu deegaankiisii magan galay wa saalaxa ahlu khuraasaana reer khuraasaanna waxay la heshiiyeen alaxnafa bna qaysin wa dafacuu ilayhi waxaanay u dhiibeen amwaala yasda jirda ninkaa waxa weeye boqorka waa melikulfursiye xoolihiisiina uu ka tegey illa waa kuwii u diideen u qaatee waxay ku wareejiyeen ay u gacan geliyeen alaxnaf binu qays iyo ciidamadii uu hogaaminayay darsigani waxa uu ku saabsan yahay boqortooyadii nimankaasi boqortooyadoodu guun bay ahayd muddo badanna way soo jirtay markii boqortooyadii laga qabsaday gaar ahaan caasimadii iyo halkii qasriga madaxtooyaduba uu ahaa oo madaa'in ah ninkii boqorka ahaa iyo ciidamo uu wataa may fogaane magaalooyin kaleo isla boqortooyada ka mida bay u wareegeen si ay ugu badbaadaan muslimiintu markaa waxay istuseen weli nimankaa khatartoodii iyo halistii ka imanaysay inaanay dhammaan waayo dee inay soo abaabulaan oo dib waxa weeye ay isu soo agaasimaan ayaa suurtagal ah arrintaa laga baqanayana dee ficlan way muuqatay in waxa weeye ninkani weli boqortooyadiisii maadaama hunguri uu ka hayo shacabna weli uu wato dowladnimadiina weli dad badani u aaminsan yihiin inuu boqorkii yahay in markaa kacdoon uu sameeyo oo dadka uu soo kiciyo taasna ay keento markaa muslimiinta in culays halkaa kaga yimaado haddaba alaxnaf binu qays ayaa cumar binu khadaab radia allaahu canhu wa ardaah u yimi talaan u siiyey ku saabsan nimanka iyo waxa laga yeelay ninkaasi weli boqortooyadiisii kamuu samrin shacabkiisiina de weli waa dhex joogaa qaybo ka mid ah in markaa intuu inagu soo kiciyo ay nala dagaalamaan isagoo doonayay in boqortooyadii dib loo soo celiyo taasaynu khatar ugu jirnaa cumarow dagaalna dhammaan maayo inay weerar inagu soo qaadaanna joogsan mayso inta uu dhex joogo ee weli faris uu joogo ama boqortooyadiisii meel ka mid ah markaa ciidan u dir ninkaa looga saaro dhammaan boqortooyadii uu ka talinayay si taasi ay u keento ama u fudaydiso in isagana dhagartiisii iyo shirqoolkiisii laga nabad galo dadkii kale hungurigu uu ka hayay in uun boqortooyadaas inay soo noqonaysana si rajadooda wax wey meesha looga saaro cumar bn khaaab radia allahu canhu taladaasi waa qaatay ciidan buu markaa diray waxaana hogaamiyaasha ka mid ahaa alaxnaf binu qays ciidamadaasi ninkan waxay ugu tegeenay ku doonteen halkii uu u qaxay ee dowladdiisana intii hadhaaga ahayd ay u joogtay ayay ugu tegeen markii ciidanku uu ku soo dhowaaday reer khuraasaan waxay ku yidhaahdeen ha ka baxsan ciidankae eh, iyo muslimiintae la heshii ila orodun ku jiri maysde waayo dee meelo badan baa laga soo qabsaday sooma meel walba uu ka ordiyey marka talada ay siiyeen waxa weeye waa la heshiiyo waa niman diin xidhaysa leh qofkuna mar hadduu diin leeyahy diintiisaana uu aaminsan yahay dee xadhig xidhuu leeyahy oo heshiiska uu kula galona kaaga bixi maayo marka waa niman diinu saaxiiba oo in cahdiga iyo ballanta ay kula galeen ay ka baxaan aan laga baqanayn iskala heshi arrintaa wuu ka diiday marka waxay markaa u ogolaadeen in naftiisa uu la baxsado xoolihii iyo hanti wixii uu sitayna way ka reebeen isagu markaa wuxuu magangeliyo weydiistay boqortooyadii turkida Eh, turki marka laga hadlayo turkiga maaha hadda looma jeedo un waddankan maanta turkiga la yidhaahdo laakiin wuu ka macno ballaadhnaa xilliga marka laga hadlayo magacani asal ahaan waxaa la isku dhaahdaa ilaa dowladaha aasiyada dhexe eh, hadday tahay turkiga laftiisa hadday tahay eh, turkmanistan tajikistan wada takistaantaha faraha badan ee wadamada faraha badan ee ruushka iyo eryadaa ku xeeran ee muslimiintu degan yihiin ayaa la isku idhaahdaa bilaadu turk lo odhan jiray marka boqortooyadaasuu markaa magangelyo weydiistay oo waxa weeye uu ka codsaday intaa kadib markaa isagu halkaasuu magan galay iyagiina sayn hore u sheegnay laguma duulin boqortooyada way isku dayeen in halkaa ay ka soo bilaabaan dagaal iyagoo ninkan caawinaya laakiin muslimiintu waa iska difaaceen waxba laakiin iyaga boqortooyadooda may gelin dagaalkii ay soo qaadeen unbay iska dhiciyeen muslimiintu waayo ninkan ay dee doonayeen inay ku soo celiyaan xilka oo boqortooyadiisi ay dib waxa weeye u abaabulaan ayay doonayeen eh, reer khuraasaan iyagu markaa waxay la heshiiyeen alaxnaf binu qays iyo ciidankiisii oo dee muslimiinta ahaa wax allo wixii maale ninkani uu ka tegeyna waa lagu wareejiyey oo iyagaa waxa weeye gacanta ku dhigay oo muslimiinta balaga alaxnafa bna qaysin axnaf binu qays waxaa soo gaadhay anna yasdajirda ninkaa la yidhaahdo yasdajrid waa melikulfursiye yuhiiru inuu soo kicinayo ama abaabulayo qowmahu qoomkiisa iyo dee dowladdiisa intii ka hadhay liisticaadati mulkihi si boqortooyadiisii uu usoo ceshado fa ashaara wuxuu kula teliyey axnaf binu qays calىa cumara radia allaahu canhu cumar bn khaaab biikhraajihi min farisa in ninkaa faris laga saaro oo boqortooyadiisii meel ka mida aan loo daynin wa mima qaalahu licumara hadalladii alaxnaf binu qays uu cumar ku yidhi waxaa ka mid ahayd innahum iyagu nimankan reer faris laa yazaaluuna ka zuuli maayaan yusaajiluunanaa inay inala dagaalamaan maadaama malikuhum inta boqorkoodu yahay fiihim mid dhexdooda ku sugan oo dee dhex jooga wa huwa aladii waana ka ya'muruhum faraya ee amar ku siinaya biqitaalina inay inala dagaalamaan falnasix aynu gallo fii bilaadihim deegaankooda gudaha loo galo xataa nusiilahu min can farisa ilaa faris aynu ka suulinayno ninkaa isaga ah oo wa nukhrijuhu aynu ka saarayno min mamlakatihi boqortooyadiisa oo wa naqtaca aynu goynayno rajaa'a ahli farisa rajada reer faris ay ka qabaan minhu ninkaas soo noqoshadiisa iyo boqortooyadiisa soo noqoto fa qaala lahu cumaru cumar waxa uu ku yihi sadaqtaa laylahay run baad sheegtay uma dabeetana jahaza waxa uu diyaariyey cumaru cumar radia allaahu canhu aljuyuusha ciidamadii lilinsiyaaxi si ay gudaha ugu galaan oo isugu ballaadhiyaan fii bilaadi lfursi dhammaan boqortooyadii reer faris waalqadaa'iya si ay uga takhallusaan calaa dasaa'isi malikihim xadhig maleega iyo khiyaamada iyo waxa wey dhagarta uu wado ninkaa boqorka u ahaa ee jabay wa kaana min alquwaadi ciidamada la diray raggii hogaaminayay waxaa ka mid ahaa alaxnafu bnu qaysin axnaf bnu qays baa ka mid ahaa fa saara bijayshihi ciidankiisii buu la dhaqaaqay oo u kaxaystay ilaa khuraasaana ilaa khuraasaan buu la tegey liqitaali malik alfurs si boqorkaa reer uu la dagaalamo walamaa calima markii uu ka war helay uu ogaaday melikulfursi nimankii reer faris boqorkoodii biqurbi jeyshi lmuslimiin in ciidankii muslimiintu soo dhowaadeen oo kaabigaba saaran yihiin araada waxa uu damcay an yahraba inuu la baxsado biamwaalihi xoolihiisi iyo hantidii faraha badnayd ee uu watay famanacahu ahlu khuraasaana reer khuraasaan baa u diiday inuu xoolaha la tago oo qaato wa qaaluu lahu waxaanay ku yidhaahdeen saalixhum nimankan la heshii oo heshiis la saxeexo fa innahum ahlu diinin waa dad diin leh oo diin xidhay leeyihiine heshiis la gal ka bixi maayaan heshiiskaas isagaa ah falam yaqbal muu aqbalin oo muu dhegaysanin nusxahum taladoodii iyo nasteexadii ay u jeediyeen wa haraba waxaanu u baxsado oo u cararay ilaa farkhaanata meesha farkhaano loo yaqaano taxta ximaayati maliki turk turki halkaasoo waxa weeye u ahayd yacni ilaalo isagoo ku hoos nool boqortooyadii turkida wa saalaxa ahlu khuraasaana reer khuraasaanna waxay heshiis la galeen alaxnafa bna qaysin waa hogaamiyihii ciidanka muslimiinta ee khuraasaan ku duulay wa dafacuu ilayhi waxaanay u dhiibeen u gacan gacangeliyeen amwaala yasda jirda ninkaasi boqorka waa melikulfursiye xoolihiisii iyo hantidii ay ka reebeen waa kuwi ugu diidan u qaatee ayaa waxa weeye ay u gacan geliyeen as'ila maada balaga alaxnafa ibna qaysin axnaf ibnu qays maxaa soo gaadhay warka soo gaadhay muxuu ahaa wa bimaada ashaara calaa cumara radia allaahu canhum muxuuse cumar binu khadaab kula teliyey alaxnaf ibnu qays maada qaala alaxnafu licumara alaxnaf ibnu qays cumar binu khadaab muxuu ku yidhi maadaa facala cumaru cumarse muxuu sameeyey maadaa facala axnafu axnaf muxuu sameeyey markii cumar uu amarka bixiyey cumar maadaa facala meliku lfursi muxuu sameeyey boqorkii reer faris xiinamaa calima markii uu ka war helay biqurbi jeyshi lmuslimiina ciidamadii muslimiinta inay soo dhowaadeen wamaadaa qaala lahu ahlu khuraasaan reer khuraasaanse maxay ku yidhaahdeen boqorkaa isaga ah maadaa xadaa bacda dalik intaa kadib maxaa dhacay addars athaaliu والعشرون darsiga saddex iyo labaatanaad khulaasatu siirati cumara بن lkhaaabi radia allahu canhu waa khulaasadii iyo soo koobidda siiradii cumar bn khaaab radia allahu canhu kaana cumaru cumar waxa uu ahaa radia allahu canhu mutaxalliyan mid ku sifaysan bilxasmi ka fiirsi waalcasmi iyo go-aan mushadidan waxa ahaa mid ku ad adag fii saalixi lmuslimiina muslimiinta wixii dani ay ugu jirto wasuluuki bihim ila ariiqi iyo inuu ummadda qaatiyo uu la maro dariiqii iyo waddadii almuwasili ee gaadhsiinaysa ila alkhayri wanaagga kaana waxa uu ahaa cumar cafiifan mid ka dhowrsoon oo iska ilaaliya can amwaali lmuslimiina muslimiinta xoolahooda ra-uufan buu ahaa mid u dabacsan oo u tudha biraciyati shacabka mutabasiran mid fiiriya oo aad iyo aad u og bixuquuqihim xuquuqdooda mutafaqidan waxa uu ahaa mid indha indheeya shu'uunahum uunahum arrimahooda kaana waxa uu ahaa cumar baciidan mid ka durugsan oo iska ilaaliya can ubbahati lmulki ismuujinta boqortooyada wa kibriyaa'ihi iyo boqortooyadu kibirka ay wadato wuu iska ilaalin jiray laysa lahu xaarisun muu lahayn ilaalo walaa xaajibun mid albaabka u fadhiyo gaadh u ahna muu lahayn kaana waxa uu ahaa yakhtaaru mid doorta mid ka doorta alwulaata dadka uu xilalka u dhiibayay iyo mas-uuliyadda walcumaala iyo shaqaalaha wuxuu ka dooran jiray min ahlidiini dadka ahludiinka ee aqoonta uleh diinta walkifaayati iyo dadka ehelka u ah yacni waxa weeye kifaayada inay ku fillaadaanay qaban karaan shaqada wاnasaahati iyo dadka nadiifta ah min gayri nadarin isagoon u eegaynin ilaa qaraabatin qaraabanimo aw sadaaqatin saaxiibnimo aw jaahin ama sharaf aw hinan ama haninimo yacnii inta dadku ay qofka ku xushaan dadka qaarkood ama dadka aan diinta aadka u danaynin isagu sidaa muu ahay kaana waxa uu ahaa cumar yuraaqibu mid ka warhaya oo la socda axwaala cumaalihi shaqaalihiisa iyo dadka uu shaqada u dirsaday xaaladahooda shadiidan calayhi mid ku adag buu ahaa oo laa yatasaahalu aan fudaydsanin fii amrin sagiirin aw kabiirin arin yar iyo mid weyn toona walaa yasmaxu umana ogolaan jirin licaamilin qof shaqaalo ah an yastabidda inuu la gaar noqdo oo iskaga socdo bira'yihi fikirkiisa halkan waxa uu ku tilmaamayaa tilmaamihii iyo muwaasafaadkii cumar bin khadaab radia allaahu canhu ardaa tilmaamihiisa waxaa ka mid ahaa kaana mutaxalliyan bilxasmi waalcasmi wuxuu ku tilmaanaa cumar binu khadaab alxasmu xasmi waxaa la yidhaahdaa jawdat nadari fi lmri inaad arrinka si fiican u eegto si fiican uga fekerto ayaa xasmi la yidhaahdaa casmiguna waxa weeye alqasdu waalimdaa shayga inaad ku dhaqaaqdo aad socotiiso oo aad go-aan ku qaadato markaa cumar wuxuu ku sifaysnaa laba qodob oo go-aanku markaad go-aan qaadanaysa lagaaga baahanya ama qofka looga baahanya kow inuu ka fiirsado laba markay u caddaata inuu yahay arrin saxan oo lagu socon karo ku dhaqaajin jiray tilmaamihiisa ay ka mid ahay wuxuu aa mid ummadda wixii dan u ah aada iyo aada ugu ad adag oo aada u jecel alla wixii wanaag lagu gaadhaya lagu helayo wuxuu ahaa mid aada isaga ilaaliya xoolaha muslimiinta ee gacanta uu ku hayo mid u dabacsan oo aada iyo aada ugu tura waxa weeye ummadda iyo shacabka ayuu ahaa sidaa awgeed baa ninka uu xataa ka arkay inuu yara ad adagi waxa weeye xilka uu ka qaadi jiray waxaa kutubta siiradu ay tilmaamaan marka laga waramayo siirat lfaaruq radia allahu canhu maalin maalmaha ka mid a ah oo nin buxil u magacaabay in gobolada mid ka mida ah uu uga noqdo waxa weeye waali ama mas-uul deeta wuxuu ugu yeedhay guriga si uu heshiiskiina uga saxeexo de wixii ballan iyo cahdiya loo galo ila xil baa loo dhiibayay dabeetana cumar binu khadaab waxaa u yimi mid ka mida ah carruurtiisa ayaa soo galay cumar dabeetana wuu soo qabtay oo wuu dhunkaday ninkii wuxuu ku yihi deetana anigu weligay carruurtayda ma dhunkanba carruurtan dhunkanayso anigu maba weligay yaallahay ma dhunkan wuxuu ku yihi ma sidaasaa tee ha dee haddaa shacabba aamini maaye xilka iska dhigo iska tago asalaam may fahamtid ninkaagan dhunkanshaduba ku adagtay shacab looma dhiibi karo laguma aamini karo marka cumar bin khataab radia allahu canhu xaqa wuu ku ad adkaa laakiin ummadda wuu dabacsanaa oo adaygiisa la sheegaa mu ahayn mid meel walba adi ila adaygu fii maxallihi waa mamduux wa fii hayri maxallihina waa maxay waa madmuum ad adayga xilliga loo baahan xilli baa jira adayg loo baahan yahy xillina waxaa loo baahan yahay maxay dabacsanaan markaa cumar waxa uu ahaa mid u meel daya oo xaaladda adayg loo baahdana adayg isticmaala xaaladda dabacsanaan iyo tudhaalo loo baahdana isticmaalo muu lahayn cumar bnu khadaab radia allaahu canhu adayg iyo ummadda inuu dee firdhiyo ama uu ku adkaado dabeecadu may ahayn waxyaabaha uu ku sifaysnaa waxaa ka mid a in dadka axwaashooda uu ka warhayo oo aad iyo aada uu tafaqudo oo kormeero oo soo eego oo ka warhayo Ah, wuxuu ka fogaa waxaa loo yaqaana ismuujinta madaxda inta badan qofka bani aadamkaa waxaa iskaga abuuran markuu madax yahay inuu aada isu muujiyo sooma ama markuu dadka dhexdooda isle sharaf baad ku leeday ama madax ha noqoto ama mansab kale ha noqoto ama maal ha noqoto almuhim dadkaa ku cisaynaya markuu isleeyay waxaa dadka ku abuuran inta badan inuu qofku muujiyo ah, awoodiisa laakiin cumar arrintaa waa ka foga dadkaa shacabkaa wax calaamadoo kaga duwanaa ma jirin ilaala muulahayn lahayn ciidamo gaaroo ah, garab socdoo ilaalinaya muu lahayn yani wuxuu ahaa maadaama cadaalad ummadda uu ku xukumayey cabsiba muu qabin waxaa xilli xilliyada ka mida soo booqday niman wafdiyo ka yimi waxa weeye faris ama reer waxay islahayn markaa madiine gashaan nin boqoroo la ilaalinayo oo ciidamadu isdhaafayaan oo shaqaaluhu isdhaafayaan oo aada looga loo garab socdo baa u tegaysaan markii ay magaaladii soo galeen cumarba way ka waayeen waxaa lagu uhi cumar ha geed halka hasuu jiifaa baan umalna aggaa malaha ka soo raadiye waa waxa weeye hoggaamiyihii muslimiinta dabeeta wa u yimaadeen markaasa dabeete wuxuu ku yidhi ninkaasi hadalkii cajiibka ahaa xakamta faaminta fanimta yaa cumar cumarow xakamta ummaddii waad maamusho waad xukuntay faaminta yani cadaalad baad dee ku xukuntay macnaha aamin baad noqotay oo cidda ka baqan maysid fanimta markaasaad iska seexatay wuxuu ka yimid nin boqoro dee si walba loo ilaalinayo oo intaasoo dhufayska horeeyaan oo aan si yaroo dhib yar loo gaadhay halkanna cumaroo geed iska hoos hurdu u yimi ha markaasuu hadalkaa sheegay xakamta fa aminta fa nimta yaa cumar cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wuxuu ku dooran jiray shaqaalaha iyo cidduu xil u dhiibanayo diinta iyo aqoonta iyo ammaanada hebel baanu isxignaa iyo hebel baa dadka agtooda qiimo kula iyo hebel baa maalqabeene iyo waxba kuma dooran jiray oo kuma xulan jiray waxaa kaloo aada iyo aada isugu dayi jiray shaqaalaha inuu kormeer ku sameeyo nin kastoo xil loo dhiibay inuu ka daba tago shaqadiisa oo waxa weeye uu bal eega hadda habku u shaqaynayay iyo ammaanadii ummadda uu hayay bal halka uu ka taagay waaya marka wuxuu uhi kaana cumar radia allahu canhu cumar waxa uu ahaa mutaxalliyan mid ku sifaysan bilxasmi arrimaha inuu ka fiirsado waalcasmi iyo go-aan qaadasho mushadidan waxa uu ahaa mid ku aad adag fii saalixi lmuslimiina muslimiinta dantooda wixii ay ku jirto wasuluuki bihim iyo ummaddu inay maraan fi ariiqi lmuwasili ila alkhayri dariiqa ku xidhaya gaadsiinaya wanaagga kaana waxa uu ahaa cumar cafiifan mid ka dhowrsadoo iska ilaaliya can amwaali lmuslimiina muslimiinta xoolahooda ra'uufan waxa uu ahaa mid u dabacsan biraciyati shacabka uu maamulo mutabasiran waxa uu ahaa mid aad iyo aad u og bixuquuqihim xuquuqdooda mutafaqidan waxa uu ahaa mid kor oo aad iyo aada uga warhaya shu'uunahum arrimahooda kaana waxa uu ahaa cumar baciidan mid ka fog can ubbahati lmulki ismuujinta boqortooyada wa kibriyaa'ihi iyo boqortooyada iyo mulkigu kibirka uu wato waa ka fogaa cumar laysa lahu xaarisun muu ilaalo walaa xaajibun iyo mid boodhi gaadhoo albaabka u fadhiya midna muu lahayn kaana waxa u aha cumar yakhtaaru mid ka xusha alwulaata waalcummaala alwulaata mas-uuliyiinta walcummaala iyo shaqaalahaba wuxuu ka xulan jiray min ahli ddiini dadka diinta ehelka u ah waalkifaayati isku filaanshiyaha ehelka u ah ee aqoon ahaan iyo ammaan ahaan bay isku filan wاnazaahati iyo nadaafad yani nadiifta ah min gayri nadarin isagoon u eegin ila qaraabatin qaraabanimo aw sadaaqatin saaxiibnimo aw jaahin ama sharaf aw hinan ama maalqabeennimo isagoon intaa midna u eegin macnaha qofkani shaqadaa ma kasoo soo bixi karaa ammaanadaa ma leeyahay intaasuu ku xulan jira wa wuxuu ahaa yuraaqibu mid ka warhaya axwaala cumaalihi shaqaalihiisa xaaladahooda aada iyo aad buu waxa weeye uga warhayn jiray shadiidan calayhi mid ku aad adag buu ahaa markay shaqada noqotay wixii loo dirsaday say u ilaalinayaan laa yatasaahalu muu fudaydsan jirin fii amrin sagiirin aw kabiirin wixii soo kordha ama arrin arrin yar ha noqoto ama arin weyn ha noqdo shayga soo kordhee wax ka qabasho u baahan muu sahashan jirin walaa yasmaxu manuu u ogolaan jirin licaamilin shaqaale ka mida shaqaalihiisa an yastabida inuu iskaga socdo uun bira'yihi ra'yigiisa iyo fikirkiisa dee shaqada iyo nidaamka inuu ku socdo iyo waxa diintu ay dhigayso ayuu ku adkayn jiray as'ila udkur waxaad sheegtaa maa tacrifuhu anmaa tacrifuhu can cumara waxa aad ka taqaana ama aad ka garanayso cumar oo fii casmihi go-aankiisa ah fii cifatihi dhowrsoonaantiisa ah fii tawaaducihi isdhudhigiisa ah fi ikhtiyaarihi lcummaal iyo habka uu shaqaalaha u dooran jiray wa muraaqabati acmaali cummaalihi iyo ka warhaynta shaqada shaqaalihiisu ay hayaan addarsu araabicu walcishruun darsiga afar iyo labaatanaad awaliyaatu cumara radia allahu canhu waa waxyaabihii cumar binu khadaab cid ugu horeysay oo qabatay aanay jirin ee isagu ahaa ciddii ugu horreysay qabatay awaliyaatu cumar waa waxyaabihii cumar bilaabidooda uu la gaarka noqday si kale haddaynu u dhigno waa ibdaacaatu cumar oo waxyaabihii cumar uu soo kordhiyey aan hore u jirin weeye marka halkan qodobada uu ku tilmaami doonaa ma aha in la soo koobayo lagu koobayo dhammaan ibdaacaadkii iyo hal abuurkii cumar binu khadaab uu sameeyey intanoo qura ma aha aada bay u badan yihiin oo waxa weeye dee ah, haddaad kutubta siirada dib u eegto waxay gaadhsiinayaan dee ilaa dhowr iyo labaatan qaar baa ka badinaya qaar baa dhowr iyo toban ka dhigaya intani waa uun khulaaso kooban weeye awaliyaatu cumar marka waxaa looga jeedaa cumar waxyaabihii uu isagu la gaarka ahaa bilaabidooda cid ugu horraysana aanay jirin alkhaliifatu cumaru bnu lkhaaab radia allaahu canhum khaliifadii muslimiinta oo cumar binu khadaab ahi huwa awalu man summiya waa ciddii ugu horeysay ee loogu yeedho biamiiri lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii laqabkaa iyo naanaysta ciddii ugu horraysay ee loogu yeedho weeye waxaana la yidhaahdaa awalu man xayaahu biha almugiiratu bnu shucba ciddii ugu horraysay ee ku salaantaana waxay ahayd almugiiratu binu shucba saxaabigii loodhan jir ayaa ugu yeedhay kelmadda waa qofkii u horreeyey ugu baaqa una sheegay abu bakr radi allahu canhu isaga muslimiintu waxay ugu yeedhi jireen un khaliifat laakiin cumar bnu khaaab amiiru lmu'miniin ayaa u raacay oo laqabkaa iyo naanaystaasi ayaa waxa weeye loogu yeedhi jiray taasi waa qodob wa awalu man amara waa ciddii ugu horraysay ee amar ku bixisa cumar bitawsiici lmasjid alxaraami wa masjidi rasuuli sala allahu alayh wasalam in la ballaadhiyo masaajidka xaramka iyo masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaba in tawsico lagu sameeyo ayaa waxa weeye cumar uu amray taariikhdu markay ahayd sanadii toddobiyo tobankii hijriga waaya wa awalu man waa ciddii ugu horreysay cumar ee amara amarta biwadci E, taariikhdii in waxa weeye islaamku ay lahaayeen hijriga ahayd la dejiyo la dhigo min asanati alatii haajara fiiha arasuulu sala allahu alay wasalam ila lmadiina iyadoo taariikhdaa laga bilaabayo laguna salaynayo sanadii rasuulku uu madiine u hijrooday wa awalu man waa ciddii u horeysay ee amara farta bitadwiini dawaawiin in la bilaabo diiwaanada shaqaalaha lagu qorayo ay dafaatir waa bugaagta lagu qorayo shaqaalaha lidabti dakhli lxukuuma si loo hubsado loo ogaado dakhliga soo gala iyo dhaqaalaha soo gala xukuumadda islaamka wa kharjiha iyo kharashaadka baxaya si labadaba loo qiyaaso loo qoro wa tawsiici lmuratabaati iyo si loo qaybiyo waxa weeye mushaharka loogu qaybiyo calaa mustaxiqiiha ciddii mutaysatay wa awalu man waa ciddii u horraysay ee aqaama dhistay dowra diyaafa dowr buu idiin qoraya mise duur daalka u fadxiyey u fadxiyey soo ma dowra diyaafa adiyaafaat yani waxa weeye e, martida iyo halkii lagu marti gelinayey ciddii u horraysay ee bilowda weeye ee guri dhismaha noocaasa sameeyey ama dhismayaal martidu ay leeyihiin wa mala'ahaa waxaanuu ka buuxiyey bilarsaaqi raashin liicaanati almunqaticiina si dadka sahaydu ay ka go'day ee musaafiriinta ah halkaasi kaalmo ay uga helaan iyo waxay ku noolaadaan wa awalu man waa ciddii u horraysay cumar ee casa ciidan roonda ah samaysay bileyli habeenkii ciidan magaalada gaafureega habeenkii oo ilaalo ah ama roonda ah ciddii u horraysay sameeysa wa cayana alqudaata ee garsoorayaashana cayimay ee magacaabay watakhada ee sameeyey beytan liamwaali lmuslimiina gurigii la magac baxay beytu maali lmuslimiin ee lagu ururinaya hantida muslimiinta ay wada leeyihin ee ka dhexaysa wa kaana iiraaduhu gurigaa ama baytulmaalkaa dhaqaalihiisuna waxa uu ahaa min azakaati waaljiziyati wa khumusi alghanaa'imi wa man laa waaria lahu baytulmaalka lacagtan ama maalkan la dhigaana wuxuu ka imanayey zakadii dadku ay bixinayeen waljizya iyo jizyadii gaalada laga qaadayay ahladiimiyiinta wa khumsi alghanaa'im iyo haniimadii shan meelood oo meel qaybtii waxa weeye dee ah, marka shan meelood loo qaybiyo meel ahaan wa miiraai man laa waaria lahu iyo cid dhimatay oo cid dhaxasha aan ka tegin xoolaheedii ile muslimiintaa si guud u dhaxlaya oo baytulmaalka xoolaha la dhigayaae eh kaasaa waxa weeye dee dhaqaaluhu halkaasu kasoo geli jiro yani waxa weeye uu ka imanayey wa awalu man waa ciddii u horraysay ee amara farta biwadci lbariidi in la sameeyo xarumaha linaqli rasaa'il si fariimaha loo kala qaado la isugu wareejiyo bayna anxaa'i mamlaka intii markaa boqortooyadii islaamka iyo dowladdii islaamku ay ka jirtay halkan sida aynu tilmaanay wuxuu kaga warramayaa bacdu awaliyaati cumara waxyaabo ka mida waxyaabihii cumar uu isagu bilaabay cid ugu horraysayna aanay jirin ama ibdaacooda isagu u lahaa waxa uu markaa ugu horraysiiyey inuu yahay awalu man sumiya biamiiri lmuminiin waa qodob qodobka labaad waxa uu ka dhigay awalu man amara bitawsiici lmasjid alxaraami wa masjid rasuuli sala allahu alay wasalam oo cumar in masaajidka nebigana la ballaadhiyo calayhi salaatu wasalaam masaajidka xaramkana la ballaadhiyo ayuu amarku bixiyey sababtoo ah dee dadkii farabatay oo madiine marka la eego deegaan ahaan masaajidkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam xilligii la dhisay iyo xilligaa cumar binu khadaab khilaafada uu hayey dee dadka farqi baa u dhexeeyey deegaanka marka la eego dadkii baa soo kordhay masaajidkii baa ku fillaan waayey taasaa markaa kaliftay la ballaadhiyo masaajidka xaramkale sidaasi la eg weliba waxaa la sheegaa inuu yahay qofkii u horreeyey gidaar rasmiya kusoo xidhaa masaajidka xaramka intii hore wuxuu ahaa un iyo iyo dee banaankan kuwa wareegsan buu ahaa laakiin cidii u horreysay ee gidaa rasmiya ka dhigta masaajidka si gaara ah usoo xidha xaramka ayuu ahaa baa la yidhaahdaa waxaa kaloo kayani waxyaabaha awaliyaadkiisa kamid mid ahaa awalu man amara biwadci taariikhi min asanati alatii haajara fiiha rasul sala allahu alay wasalam ila lmadiina waa qofkii ugu horeeyay ee taariikhda hijriga a dejiyo weeye sabab baanay ku timi saxaabigii la odhan jiray abuu muusa alashcari oo ka mid ahaa raggii gobollada qaarkood mas-uuliyiinta uga ahaa cumar ee xilalka hayey ayaa wuxuu soo qoray warqad warqaddaasi waxay ku taariikhaysantao xagga hoose kaga qoran shacbaan laakiin sanad baan ku qornay cumar dabeetana warqaddii wuxuu dib ugu celiyey abuu muuse wuxuu ku uhi wa ayu shacbaana dee sanad ban maad sheegine shacbaantee weeye shacbaantanaad warqadu soo qortay eed way ku taariikhaysanta ma tii sanadkana ma tii hora ma mid kala maxay tay dee bishio qurun baa ku qoran laakiin sanadii lama hayo ile tirsi rasmi markaa lama hayn intaa wixii ka horreeyey dadku waxay tirsigoodu ahaan jiray dhacdooyinka dhacdooyinka caamulfiil iyo wixii la halmaalade ayaa wax lagu tirsan jiray marka markii khilaafkaasi uu yimi la kala garan waayo waraaqahan soo gaadhaya cumar ee bishii uuni ay ku qoran tahay ee sanadkiiba aanu ku qornayn khilaafka isweydiintuna ay ka iman karto waa bishi waa bish waa sanadkii ma bishii sanadkana ma shacbaantii sanadkana ma shacbaantii sanadkii hora arrintaasi markii ay xoogaa timi ama ishkaalkaasi u yimi ayaa markaa cumar saxaabadiibuu la tashaday cumaan binu cafaan cali binu abi aalib iyo rag ayuu la tashaday ragga qaarba markaa tanay soo jeediyeen yani taariikhdii maxaynu tirsi ka dhigannabaa la isweydiiyey oynu ku taariikhaysannaa haddaynu muslimiinta ragga qaarkood waxay soo jeediyeen taariikhihii hore ee laga dhaxlay nimankii reer faris iyo reer rum iyo kuwaa in la socdo qaar waxay dhaheen dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu taariikhda ka bilowna qaar waxay dhaheen maye dhimashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu taariikhda islaam ka bilowno qolle waxayn markii hijradii rasuulku alayhi salatu wasalaam uu madiine usoo hijrooday taasaa markii dambe la isla waafaqay sidaasaana taariikhda hijrigu ay ku bilaabantay waay markaa waa awalu man amara biwadci taariikhi min asanati alatii haajara fiha rasulu sala allah alay slm waxaa kaloo umar awaliyaadkiisa ka mid a awalu man amara bitadwiini dawaawin waa ciddii u horreysay ee amar ku bixisa in wax la qoro oo hadday tahay dowladda dakhliga soo gelaya iyo kharashka ka baxaya mushaharka cid walba la siinayo haday tahay ciidamada iyo hadday shaqaalo kala tahayba ciddii u horreysay arintaa bilowdo weeye oo dee wax badanna way soo kordhisayo markii hore waxun baa la bixin jiray waxna waa soo geli jireen laakiin lama oqoon maxaa baxay maxaayna soo galay ma kharashka baxayaa badan ma dakhligayna soo gelayaa badan qiyaasta markaa may fadhiin laakiin markii diiwaanada iyo qoraallada la sameeyey iyo waax walba iyo shaqaalo kasta iyo cid kastoo shaqo gaara ah haysaba waxa ku baxaya iyo waxay soo saarayaan taasi waxay keentay in la garan karo dawladda islaamka dhaqaalaheedu halka uu marayo halka uu taagan yahay waxa ka baxaya iyo waxa soo gelaya intaba sidoo kale wuxuu cumar sameeyey guryo loogu talagalay martida qofku markuu martiyaha laga yaabo inaanu deegaanka cidba ka garanayn guryo lagu hoydo oo martidu iska degto markaasaa weliba wax alla waxay u baahnaayeen ee raashin ahna uu usoo dhigay ilaa guryaha loo bixiyey ama daartaa loo bixiyey tii madiine ka dhisnayd daaru addaqiiq macnaha raashinkii oo daqiiqo ugu badantay buu soo buuxiyo keenay si halkaa qofku dee uu isaga noolaado inta uu joogo ee martida uu ku yahay dee magaalada waxaa kaloo cumar waxyaabaha cid uga horraysay aanay jirin ka mid ah ee isagu uu bilaabay uu curiyey hal abuurkeedana uu lahaa waa awalu man casa bileyl waa ciddii ugu horraysay ee magaalada madiina u samaysa ciidan roondo habeenkii gaafureega oo amniga ilaaliya ah, cumar ibnu khadaab abuubakarba taladaa uu siiyey wuxuu ku dhi abubakaro dee magaaladu waxay u baahan tahay ciidan habeenkii oo amniga ilaaliya laakiin markii isagu talada uu qabtay uu ciidan rasmiya sameeyey magaalo kastana ciidan noocaasa buu sameeyey magaalada madiine waxaa ciidankaa madax u ahaa cabdilaahi binu mascuud radia allahu canhu arda ciidanka rondadii habeenkii gaafureegay magaalada isagaa taliya u ahaa cabdilaahi binu mascuud radia allahu canhu waayo waxaa kaloo cumar binu khaaab hal abuurkiisii ka mid ah iyo waxyaabihii aanay cidi uga horreeyin wa cayana alqudaata garsoorayaasha gobol walba iyo magaalo walba garsoor u sameeyey madax banaan oo isagu magacaabo oo aan hoos imanayn waaliga iyo cidda gobolkaa badhasaabka ka ah sidee arrimuhu kala madax bannaanaadaan garsoorka iyo fulintu waay wuxuu kaluu ahaa waittakhada beyta liamwaali lmuslimiin wa awalu man ittakhada beyta maalin lilmuslimiina beytu maali lmuslimiin waa halkii lagu ururinayay ee la dhigaayay hantidii dadku wada lahaayeen hantida caamka ee dadka ka dhaxaysa halkii lagu ururinayay weeye ayuu waxa weysanayey dakhliga soo gelayaana meelo ilo kala duwan buu ka soo bixi jiray hadday zakada tahay hadday jizyada tahay macnaa waxa weeye jizyadan laga qaadayo ahludimaha gaalada muslimiinta ku dhex nool haddii ay tahay haniimadii khumuskeedii shan meelood oo meel haddii ay tahay qofkii muslimiinta kamid ahaa intuu dhintay cid dhaxashaba aan lahayn xoolihiisii iyo hantidiisii kullu haada waxaa la dhigi jiray beytu maali lmuslimiin waa hanti caamoo la wada si loogu fuliyo maxay waxyaabaha caamka ah ee dadka waxa weeye ka dhexeeya waxyaabaha cumar uu sameeyey waxaa waa awalu man amara biwadci lbariid waa ciddii ugu horeysay ee samaysa waxa loo yaqaano albariid waxaa kaloo la yihi maye abi sufyaan ayaa ugu horreeyey umar ma ahna waa la sheegay beriidow maxaa tahay kelmaddan beriid aslan ma carabi baa mise waa kelmad uun iska carabiyowday oo asal ahaan farisia dee khilaaf baa ku jire kelmaddan ee asal ahaan waxay ka soo jeedaa had iyo jeer fariimaha marka la isu dirayo dee casriba waxbaa la isticmaalaa sooma maanta casriga aynu nool le fariin haddaad diraysa dee adoo halkaa fadhi diri kartaa sooma qofkii kalena isla daqiiqadaasay gaadhaysa caalamka meeshu doonaha ka joogo xilliyadaa horena si kaloo dee farsamaysan baa la isugu diri jiray ogsoonown oo casri kastaaba markuu marayo wuxuu is yidhaahdaa cid idinka fiican ma jirto xagga horumarka marka la eego marka cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu wuxuu sameeyey beriidku marka waxa weeye waa xarumaha waraaqaha la diraya la dhiga ee la isugu gudbiyo wey oo culimada fiqhigana in badan waad ku aragtaa ereyga beriid iyagoo isticmaalaya beriidku marka xarumaha la eego waraaqaha la isugu gudbiyo tusaale ahaan waddada iyo masaafooyinka kala duwan ee magaalooyinka waxaa laga yaabaa laba xarumood oo waraaqaha lagula kala wareegay in loo sameeya ma hal xarun inay udhexayso labadii xarumood ee waraaqaha isu gudbinaya inta udhaxaysaba beriid baa la ydhahdaa masaafa ahaana labiyo toban mayl meelaha kilomitirkan ilaa labaatan kilomitr wax ku dhow qiyaastii ayay isu jiri jireen labada masaafe udhaxaysa labada xarumood ee waraaqaha la isugu gudbinayo warqad markaa doonaysa inaad qorto tusaalahaan ahaan magaala u qorto warqaddii waad qaadaysaa waxaad geynaysaa xaruntii laga la geynayay beriidka halkaa markaad geyso warqaddaa cid loogu talagalay baa qaadaysa oo ama gaadiid isticmaalaysa masaafadu haday sii dheertay warqaddaa wuu qaadee meel dhexuu geynaya isaguna meel kale ayuu geynaya oo xarun kale ah xaruntaana mid kalea kasii qaaday ilaa deetana la gaadhsiinayo maxay halkii loogu talagalay farsamada noocaasi ee ciddii ugu horeysay ee soo yacni jeedisa ama bilowda cumar bin khadaab radia allahu canhu wa ardaah baa loo tiiriyaa waxaa kaloo loo tiiriyaa mucaawiya binu abi sufyaan xilligiisii khilaafada muslimiinta uu hayay inuu ahaa awalu man wadaca albariida waayo marka cumar binu khadaab intanoo qura ma aha ikhtiraacaad fara badan buu lahaa soo jeedinno fara badan buu lahaa xataa xilligii cumar uu abubakar uu khilaafada hayey de waa kii talada uu soo jeediyey waxaa ka mid ahaa maxay awalu man fakara bijamci lqur'aan waa ciddii u horreysay ee ku fakarta qur'aanka kariimkaa in la jamciyo oo musxaf lagu ururiyo markii ay dhacday qadiyaddii alyamaama ee musaylimat lkadaab iyo reer banu xaniifa iyo duulkaasi dagaalku uu ka dhacay rag badan oo quraadi iyo xufaad ahina ku le-deen cumar abubakar buu u yimi wuxuu ku yihi abubakar waxaad arkaysaa in rag badani ay ku le-deen oo raggii qur yaqaanka ahaa marka qur-aanka la ururiyo haddii kale wuu lumaya qur-aanka waa dayacmaya ile raggii xufaadda ahaabaa la-day marka abubakar markii hore uu ka diiday laakiin markii dambe taladii uu qaatay oo markii hore wuxuu wax rasuulku aanu samayn dee samayn mayna inaga da rasuulkuba muu ururin qur-aanke oo musxaf laguma ururine inaga daa cumarow siduu ugu celi